alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin ahlu sunna markay leeyihiin almushrikuun aladiina bucitha fihim rasuulu اllah kanuu yuqiruuna birububiyat اllah waxay uga jeedaan hadalkaas haye hada laysa min baabi اlmadxi wainama min baabi اlإsraaءi wاdam yaعni inay ilaahay rabbinimadiisa qireen cibaadadana ku keliyey waayeen waa arrin ay ku dhaleecaysan yihiin oo caqli daradooda iyo fikir la-aantooda tusinaysa ee maaha in lagu ammaanayo o laleeyahay diin fiican oo saxa bay haysteen haye tafadal ayb kalaamu ahli الsuna fi hadi اmasأla mutacaliq bmushriki alcarab la bimul laa bimuطlaqi اlmushrikiin mushrikiin oo dhan kama hadlayaan waxay ka hadlayaan mushrikiintii carabta yanaa kuwii waktigii nebiga joogay hadalka sheeka wax taa tusinaya ba ku jiraa fi hada اkitaab fi qawaacid اarbac haye نعم wuxuu ku qayday musanifku mushrikiinta u yihi waxay qirsan yihiin ilaahay rabbinimadiisa inay yihiin kuwii nebigu ula dagaalamay wailaa fa haulaai mushrikuuna aladiina qaatalahum rasuulu lah yashhaduuna ana allaha huwa alkhaaliqu waxdahu laa shariika lah wa anahu laa yarzuqu ila huwa laa yuxyi walaa yumiitu ila hu marka laguma soo aroorin karo mushrikiintii kale Eh, waktiyada kala joogay eh, kaana cindahum nawcu shirki fi rububiya ama laa yuqiruuna birububiyat illah ayaa arrin saddexaad tafadal ha nacam almuraadu bidalika jumlathm la afraaduhum waa si guud baa markaa loo sheegaya arrintaa imaha fardi fardi waayo afraaddu way iskhilaafsanaayn qaar baa muwaxidiin ahaa iyagoon islaaminba oo shirkiga diidanaa shirk fi lcibaada qaarna shirkun fi rububiyati bay sameynayeen laakiin guud ahaan aqlabiyadooda yani aqlabiyatm laa afraadhum badankooda mucdamkooda sida ahaa ayib haye naam almuraadu bidalika iqraaru birububiyat illaahi fi ljumla fi ljumlana maxaa looga jeeda waynu nihi yanaa usuulu baabi rububiyat illaahi bay qirsanaayeen ee maha macnaheedu inay tafaasiishu u saxsanayd kaanat cindahum fi baabi rububiya lakiin usuululbaab bay qirsanaayen weyaan macnuhu waayo hadalkii aynu shalay akrinay faida taxaqaqta anahum muqiruuna bihada waanahum lam yudkhiluum fi اtawxiid aladi dacaahum ilayhi rasuul اllah markaad xaqiiqsata buu uhi musanifku anahum muqiruuna bihada maxaynu ku xaqiiqsanaynaa inay ilaahay rabbinimadiisa qirsanaayeen oo bimacnaa si yaqiiniya arintaa maxaynu ugu garanaynaa waxaynu ugu garanaynaa bilaayaat aayadaha uu musanifku sheegay ayaa sidaa caddaynaya ilaahay warkoodii buu inoo sheegay kumana beenin ilaahay oo muu odhan ma qirsanidin ilaahay rabbinimadiisa been baad sheegaysaa iyo aayadaha kale walain saaltu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquulunna allah qul ilxamdu lilahi bal akarhm laa yaclamuun walain sa'altahu man khalaqahum layaquuluna allah faanaa yufakuun wlain sأltm man khلqa الsamaawaati واlأrض layaquuluna وskhر الشhamsa والqmr layaquuluna اllah faأnaa yufakuun waxaa kaloo aynu sheegnay masأaladan inaan ahayn masأalo alimaam maxamed بn cabdilwahaab uu ikhtiraacay ama culimo ka horreysay sida ibnu taymiya oo kale ay tahay masalo ay sidaas u dhigeen salafu haadihi alumma ma laydiin soo diray baxigii masalada ku saabsana oo haystaan soo ma ayib ee ku taallay aqwaasha culimada iyo alaahaaru almarwiyatu can isalaf iyo aahaarta laga soo wariyey salafka sida ibnu cabaas iyo mujaahid iyo qataade iyo cikrime iyo غayr waaxid oo ay tasriixiyeen inay qirsanaayeen ilaahay subxana watacaala rabbinimadiisa iyo culimadii ka dambeysayba oo ay ku jiraan in badan oo kamid ah culimada ashcariyada iyo kuwa suufiyihiiba sidaasi ay qirayaan arinta noocaasiya kumay noqon muslimiin muwaxidiina waayo waxaa la rabaa shirkiga in laga wada tago ashirku fi rubiya ashirku fi luluhiya iyo ashirku fi lasmaai wasifaat qofku isagoo nooc ka mida noocyadii shirkulakbarka ku sugan muwaxid noqon maayo oo dee tawxiidku ka kooban yahay iyo nafyi buu ka kooban yahay oo ah in la sugo ana almustaxiqa lilcibaadati ana allaha mustaxiqu lilcibaada ilahay inuu yahay mid cibaado xaqu leh iyo nafyi oo ah nafyu alcibaadati can gayr illah qala وcarafta ana التwxيid اladي jaxaduu wa twxiid اlcibaad aladi yusamihu اlmushrikuuna fi zaman الاctiqاad towxiidkay diideen mu ahayn towxiid الrububiya oo may lahayn ilaahay nama abuurin nama laha nama maamulo nama arsaaqo nama nooleeyo nama dilo may lahayn tawxiidka ay diideen wuxuu ahaa tawxiid اlcibaada in ilaahay cibaadada loo gooni yeelo sidaasi ayaanu qur-aanku tilmaamay oo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu yihi isagoo hadalkoodii ka warramaya waxay odhanayaan ajacala alaalihata ilaahan waaxida jacala macbudaat macbudan waaxida marka macbudaad bay sugayeen macbudaadka ilaahay baa ka mida iyo macbudaad kale oo ka sokeeya oo ay lahaayeen sida aayadaha kala caddeeyeen ilahay baan usii marayna maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ilى اllahi zulfa aladi yusamihi mushrikuun towxiid cibaadahaasi ay ku magacaabaan mushrikiintu fii zamanina waktigeenna dhexdiisa alictiqaad ay ku magacaabaan waa isilaax curfi ah oo mushrikiinta waktigii musanifka joogtay ayaa towxiid ulcibaada waxay u isticmaali jireen ereyga alictiqaad oo kuwa hore soo may lahayn ilaahay oo qura subxaana wa tacaala in la aamino inuu nafciyo duri hayo oo dabeetana kelidii la caabudaa wax saxa maaha bay lahaayeen waa in cibaadada cid lasii mariyo mushrikiinta waktigii musanifka joogayna iyaguna waxay dad bay lahaayeen dadkaas yuctaqadu fiihim waxbaa laga aaminaya waxaa la aaminaya inay yihiin kuwa ilaahay u dhow oo barako iyo khayr leh iyo salaax iyo wanaag marka iyagaa la baryayaa iyagaa cibaadaadka qaar loo samaynayaa si ay ilaahay subxaana watacaala noogu dhoweeyaan ilahayna nooga shafeeco qaadaan ereyga alictiqaad macnaha looga jeedo sheekh eh, maxamed ibnu ibraahim sharxa ka uu ku leeyahay waana aqdamu sharxi awalu sharxi lihada kitaab waana sharax aada u fiican weeye sharxu ka ardaygiisii cabdiramaan ibn اqasim cabdiramaan ibn maxamed ibn اlqasim ayaana afkiisa ka qoray lix jeer oo kitaabka uu sharaxay sheekhay maxamed ibraahim baan ka qoray buuri shuf kayfa kaana ulaab idinkana waxaan idinku uhi kitaabka dushiisa kusoo qorqora alqaacidatu athaniya athalitha wamaa fi isaguna lix jeer baa sharaxa kitaabka xaraf kastoo kamida afka sheekhiisa uu ka qoray wanaxnu haakada kunaa nafcal markaan caqiida dhigayna saasaan samayn jiri anuu gacantaydaa midig kitaabu tawxiid sharixiisa oo dhan afka sheekaygii nucmaan water baan ka qoray buuggiina waan ma ada tacliiqaad iyo kelmad kelmad oo dhan wakadalika sharxu alcaqiida alwaasitiya markaa ardaydu sana iska daayaan dadaal iyo juhdi baa inaanad waxba iska xistin waxna aanad iskula hadhin oo dadaal badan aad la timaado marka wuxuu yihi sheekh ibnu ibraahim ida dacow fii shaksi alictiqaada yani alidicaa fi luluhiya oo kuwaasi waxay lahaayeen waxaanaynu caabudaynaa waa ilaahiyo in la caabudaana waa sax si ay ilahay noogu dhaweeyaan ilahay nooga shafeeco qaadaan kuwa waktiga sheekha joogeyna waxay lahaayeen magaca ilaah baani ku sheegayna waxay lahan yuctaqadu fiih waa dad wax laga aaminayo inay saalixiin yihiin u dhow yihiin wa min hama iyagaa la baryayaa si ay ilaahay noogu baryaan si ay ilahay nooga shafeeco qaadaan fayaquuluuna fulanu fiihi caqiida bay odhanaya yani yasluxu an yuctaqada hebel in wax laga aaminaabaad saxa oo laga aamino anahu yanfac inuu nafciyo markaa waxtar leeyahy sheekh saalex sindina sharxka shubahaadka wuxuu ku uhi yaquuluuna fulanu fiihi caqiida bay odhanayaan mushrikiinta waktiga sheekha joogta ninkaa hebel waxbaa laga aabina aw yuctaqadu fiih wa hada lmuraadu bihi anahu yasluxu lian yuctaqada fiih markay leeyihiin heba hebel fiihi caqiida yanaa in wax laga aaminaabaa sax anahu yutaqarab bihi وأنه يشhفع عind الlah وبالتالي يعتقد فيه الإلaahية ويصلح أن يتqرب إليه بأنواع العباadة مaعna magعun bay ku kala duwanaayen kuwan waa la اعtiqaadayaa bay lahaayeen qofkan kuwa horena waxay lahaayeen waa ilaah laakiin waxay ku samaynayaan waa isku mid cibaadaadkii baa loo samaynayaa bay isku waafaqsanaayeen kula aw juزءa si ay ilaah inoogu qadiyadda ku saabsan ictiqaadkuna waa qadiyad dadka qaarkood oo qaarkood markaa ay abwaab kale oo abwaabta diinta ka mida cilmi u lahaayeen laakiin juhaalka ahaa baabu tawxiid alcibaada ay ku lumeen bayjuri wuxuu ahaa qarnigii saddex tobnaad sheekhu jaamic alashar buu ahaa waana wuxuu ahaa faqiih shaaficiya ashcarina waa ahaa jawhar tawxiidka ayuu sharaxay kutub kaloo dee fiqigana waa lahaa sida xaashiyada cala bn اlqasim oo xaashiyo fiqi ahaan mufiida waxaa kaloo u sharaxay nadmiga ajruumiga ee cimriiti marka isagoo tacliiqinaya hadalka uu yihi alcimriiطi su-iltu fiihi min صadiiqi saadiqi yafhamu qowlii lictiqaadi waahiqin ereygaa ictiqaad buu tacliiqinaya markaas wuxu uhi falictiqaadu naaficu laa maxaala haddaad shay wax ka aaminto inuu wax leeyahay aada aaminto mujarad ictiqaadkaada ictiqaaday baa keenaya inaad ku intifaacdo walow kaana fi laxjaar xataa haddaad dhagax halkaa iska yaalla aada aaminto annahu yanfac yanfacuka waa bajuuri oo sheikhulazhara baa sidaa leh maxaad umalaynaysaa caamad waktigiisa joogta iminka sooma arag dhagaxaan meelaha taallo oo dadka qaarkood ay isku masaxaan ama ay ka barakaystaan ay aaminsan yihin annahu yanfac waa taas kamaa tushiiru ilayhi alaathaaru walakhbaaru buu ku leeyahy axaadiid iyo aahaar baaba ku soo aroortay ana man ictaqada fii shayin nafacahu geed ama dhagax ama ciid ama qof haddaad ictiqaaddo inuu ku anfacayo caqiidada noocaasa ee ba kuwo kaloo suufiyina warkaa waa sheegeen caqiidada noocaasa ee baailka waxaa asal u ah xadiid odhanaya midkiin hadduu dhagax aamino oo caqiido qalbigiisa uu ku guntay uu ka dhigo dhagaxaasi inuu nafciyo waxtar leeyahy dhagaxaasi wuu anfacaya ku anfacaya tiirkaa masaajidka iyo kaabadaa sabadda ah haddaad ictiqaada annaha tanfacu tanfacuka way ku anfacaysa xadiidka noocaasi waa xadiid mawduuca oo asal iyo shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi mujalad koob iyo tobnaad majmuufataawa safxada shan boqol saddexiyo toban huwa min kalaami ahli shirki buu yihi walbuhtaan waxaase xadiid maahe wax mushrikiinta iyo kuwa ilaahay ku been abuurta ay sameeyeen weeyi mujaladka afar iyo labaatanaad safxada saddex boqol shan iyo soddonna wuxu uhi huwa min almakduubaat beenaha la sameeyey buu ka mid yihi mujaladka sagaaliyo tobnaad safxada boqol lix iyo afartanna wuxuu yihi inama hada qowl bacdi juhaali kufaar xadiid maaha kufaartii juhaasha waxay sameeyeen weyi ibn اlqayimna igaaثaة lahfaanka juska koowaad safxada laba boqol saddex iyo afartan wuxuu ku uri huwa min wadci اmushrikiin cubaad اlawthan xadiidkan xataa mid beenaalo oo muwaxidi ma samayn mid mushrika oo kuwii asnaamta caabudi jiray kamida ayaa si cibaadaة اlawthan iyo atacaluq biاlashjaar wاlaxjaar wاlmakhluuqaat si u suuq geeyo ayuu xadiidkan waxa weeyaan u sameeyey sakhaawina kitaabkiisa almaqaasid اxasana wuxuu ku uhi ardayga ibnu xajare qaala ibnu taymiya inahu kadib wanaxwuhu qowlu shaykhina bni xajar inahu laa asla lahu ibnu xajarna laa asla lahu buu yihi isaguna waa ku waafaqay waxaa kaloo uu sheegay ibn اlqayim xadiidkani inuu ka mid yahay axaadiida islaamka ka hor imanaya wa amhaalu hadi اxaadiid alati hiya munaaqidaة lidiin اlislaam wadacaha almushrikuun kuwa mushrikiintaabaa sameeyey waraajat calى ashbaahihim min aljuhaali اdulaal wallahu bacثa rasuulahu biqatli man xasana danahu biاlaxjaar nebi maxamedna ilaahay wuxuu u soo diray si uu u laayo markay dacwada aqbali waayaan kuwii dhagaxanta wax fiican ka malaystay oo halkan dee xadiidkan ictiqaad buu tilmaamee suufiyada qaarkood waa sii waasiciyeen oo waxay idhahdeen haddii xataa arrintu aan ictiqaad ahayn mujaradu dhanni ay tahay aada malayso uun inuu nafci leeyo wax uu ku tari karo waxbuu ku taraya nebi maxamedna waxaa loo soo diray kuwa inuu laayo mushrikiintu ma wax kaley sameeyeen waxay dhagaxaan iyo geedi iyo asnaam magacyaal oo adan wanaagsana ayay wax ka malaysteen ama ka ictiqaadeen haddii wax kasta aad ictiqaadaaba uu ku anfacayo walow kaana shajaran aw xajaran aw wahanan aw sanaman maxaa lagu haystay mushrikiinta muxuu lahaa cumar ibnu khaaab isagoo kacbada ka hadlaya xajarul aswadka wallahi inii la aclamu anaka xajar laa tanfacu walaa tadur waa dhagax ilaahay uu abuuray dhagaxa u sharafta iyo qiimaha iyo fadliga badan ayuu leey waxaan ogay inay tay dhagax waxtar iyo waxyeelo toona inaanad lahayn walowlaa anii ra'aytu rasuula اllahi yuqabiluka ma qabaltuka marka wuxuu leeyahay wallahu bacثa rasuulahu biqatli man xasana danahu biاlaxjaar wajanaba ummatahu alfitnaةa biاlqubuuri bikuli طariiq waxay sheegeen culimada qaar sheekh alalbanina xadiidkan inuu mawduuc yahay buu silsilada ku sheegay sheekh la idhaahdo maxamed alkhadar atunisi oo isaguna culamaa ulazhar ka mid wuxuu sheegaya axaadiid markaa been oo saameyn xun ku yeelatay dadka caqiidadooda marka xadiidkan ayuu ku daray qofka muslimka ee caamiga aqoon aan lahayn ee lagu idhaahdo nebigaa yihi shay kastood aaminto inuu wax tar leeya waxbuu kuu taraya laa shaka inay arrintani ka kharibayso caqiidada tawxiidkiisana ay fasaahadinayso caqiida wathaniyana arrintani inay sabab ugu noqonayso qaala kama kaanuu yadcuuna allaha subxana wa tacala leyla wa nahaara nuska qaarkood wa kaanuu yadcuuna baa ku qoran laakiin nuskadan anigu aan ka akriyay waa nuskad si fiican loo taxqiijiyey sheekh waxaa taxqiijiyey waxa weeyaan cabdulmuxsin ilqasim imaam almasjid الnabowi marka شhan boqol oo mise toddoba boqol oo nuskadood oo khai ah inuu ku taxqiijiyay ayuu weliba u sheegay marka wax mushkiladana ma leh oo halkaa hore ayuun baynu ku cadfaynaa oo ah anahum muqiruuna bihada waanahu lam yudkhiluu fi tawxiid aladi dacaahum ilayh rasuul اlah yaعnaa kuwo qirsanaabay ahaayeen ilaahay inuu kelidii khaaliq yahay rabbina yahay kamaa kaanuu siday u ahaayeen yadcuuna allaha kuwa ilaahay barya subxaana watacala leyla wanahaara halkan dabeetana wuxuu ku sheegay mushrikiintu inaanay ahayn kuwo dhagaxaan iyo geediya asnaamun caabuda ee sidaynu qawaacid ku aragnay macbuudaadkoodu inay ahaayeen kuwo kala duwan ana almushrikiin aladiina bucita fihim rasul kaanuu mutafariqiina fii cibaadaatihim ay fii macbuudaatihim kala duwanaanshaha macbuudaadkooduna xukumkooda ma kala duwin waayo manaatu shirki waa jacaluu maa yaktasu maa yakhtasu allahu bihi ligayrih manadu shirku waa wax ilaahay uu la gaar yahay cid kale in loo yeelo mar haddii wax ilaahay u la gaar yahay cid kale loo yeelo ciddaas cidday doonaysaba ha noqote waxaa lagu dhacay waa shirki walihaadaba kii malag caabuday iyo kii nebi caabuday iyo kii qof saalixa ah caabuday iyo kii qorax caabuday iyo kii dayax caabuday iyo kii xidiga caabuday iyo kii geed caabuday iyo kii dhagax caabuday dhammaantood ba isku xukun baa laga dhigay walam yufariquhum rasuulu llah waqaatalahum jamiica axkaam kala duwan rasuulku ma siin dhammaantoodna waa la dagaalamay marka halkan qaacidadaasu ku ishaaray uma minhum waxaa ka mid ahaa man yadcu lmalaaika mid malaaigta caabuda liajli salaaxihim buu u caabudayay waxay malaaigtu makhluuqaad wanaagsan inay yihiin bay aaminsanaayeen wa qurbihim min allah iyo ilahay u dhowaanshahooda ay u dhowaayeen awgii bay u caabudayeen liyashfacuu lahum waxay doonayeenna waa maxay waa si ay ugu shafeeco qaadaan E may lahayn iyagaa cibaado iskood u mudan ama iyagaana abuuray may lahayn in malaaigta ay caabudi jireen qur-aankaa lagu sheegay oo ilahay baa malaaigta yowma alqiyaama ku odhanaya haulaa iyaakum kaanuu yacbuduun kuwaan mushrikiinta ma idinka idin caabudi jireen kuwa malaaigta caabuday haddaanay jirin su-aashaasi mabay timaadeen malaaigtuna waxay ku jawaabeen ilaahay baa inoo sheegay waxay odhanayaan jin bay caabudi jireen marka markan ay malaaigta baryaan ciddan u jawaabaysay ee mararka qaarkood wixii ay malaaigta weydiisteen u qabanaysay malaaigta ma ahayn almalaa'iku laa yuciinuuna mushrikiin kuwa mushrikiina caawin maayaan oo shirkigoodu sabab u noqon maayo inay malaa'igta ay ka helaan caawimo iyo taageero iyo waxtar bal shayaadiin baa malaa'ig isaga dhigi jirtay si ay usii lumaan ay u moodaan wadadani hayaan inay sax tahay oo malaaigtii ay bariyeen ay u timi ama ay wax u qabatay wakadalika kuwa saalixiinta dhimatay caabudaya ama baryaya ciddan u imanaysa ama la hadlaysa ama wax u dadkii saalixiinta dhintay maaha ee waa shayaaiin isku soo suuraynaysa si ay u lumiyaan aw yadcuu rajula saalixan awdu maaha litardiid maaha malaaig ama rajul صaalix ee waa bimacna lwaw weeye waa liljamc wa minhu waxaa ka mid ahaa man yadcuu rajula صaalixa mila lat aw nabiya mila ciisa ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay dad saalixiina oo la caabuday ulaaئika aladiina yadcuuna ybtaguuna ilى rabbihim اlwasiilaةa ayuhum aqrab wayarjuuna raxmatah wayakhaafuuna cadaabah laba tafsiirun baa aayaddaa loo sheegay in lagu fasiray jin la caabudi jiray oo markaa islaamay oo iyagoo islaamay oo ilaahay caabudayo samaynaya waxay ilaahay ugu dhawaadaan kuwii insigaa ee caabudi jiray cibaadadii halka ay kasii wadaan waxaa kaloo lagu fasiray yani cibaado la caabudo ciise iyo hooyadii iyo aayadduna bay ku tahay dhammaan saynu qawaacid larbac kusoo sheegnay sheekhulislaam ibnu taymiyana uu sheegay oo alaayatu waa caamatun fii kulli man kaana macbuuduhu caabidan lilah mid kastooo ciddan uu caabudaya ay tahay cid saalixoo ilaahay caabudda ayay aayaddaasi caam ku tahay nabiy llaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam iyo hooyadiina waa la caabuday oo ilaahay subxana wa tacaala waa ka ya ciisa bna maryam anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni maxaa su-aashaa keenay cid caabuday baa daari jira maadaa ku yidhi dadka nebi ciise aniga iyo hooyaday laba macbuud naga dhigta ma khaaliqayni ba abadan ilaahu bimacna almacbuud waayo dee nasaara laga hadlaya nasaarana may odhan nebi ciise wax abuura waaye nabiy llaahi ciisa muxuu ku jawaabay alayh salaatu wasalaam qaala subxaanaka qaala subxaanaka ma yakunu lii an aquula maa laysa lii bxaq ma qultu lahum ila ma amartanii bihi an icbudu llaha rabbii warabakum waa taas yani waa xaq daro inaan idhaahdo anigii hooyaday caabuda mana odhan taa anigu wixiida amartay uun baan u sheegay oo ah allah caabuda oo rabbi anigiyo idinkaba inoo ah maana wuxuu ishaarayaa inuu ilaahay cibaadada ku mutaystay rabbinimada an icbudu llaha rabbii warabbakum masalo kale inu aayaddaa u daliishanay fi kitaab tawxiid waxaynu u daliishanay ilaah macnihiisu inuu yahay macbuud ee macnihiisu khaaliq aanu ahayn idinkaa la idinka rabaan sidaynu ugu daliishanay markaynu halkeeda gaadhno waxarafta aada garata ana rasuula llahi rasuulka le qaatalo min la dagaalamay calaa hada shirk shirkigaas ay uga tagaan buu ula dagaalamay wadacaahum wuxuu ugu yeedhay ilaa ikhlaasi اlcibaadati lilah inay cibaadada ilahay u gaar yeelaan kama qaala tacaala ay liqowli اllahi tacaala oo kaaftu asal ahaan tashbiih bay tusisaa lakiin tacliilla waa loo isticmaala zaaidana waa noqotaa saddexdaba ibnu malik waa ka alfiya ku sheegay ay liqowli اllahi tacaala qowlka ilaahay uu yihi daraaddii falaa tadcuu maca allahi axada falaa tadcuu ha baryina maca allahi ilahay la jirkiisa axadan marka ducaadu asal ahaan waa alabu su'aal bimacna cibaadana waa loo isticmaalaa labada mare qur-aanka ugu soo aroorto wa qaala wuxuu ihi ilaahay lahu ilahay waxaa usugan dacwat lxaq baa usugan yeedhmada xaqa ah oo ilaahay baa dadka ugu yeedha xaqa weeyaan macaanu xaqaana tawxiidka u weyn una horeeya ama lahu ilaahay waxa u sugan dacwat lxaq yeedhmada xaqee addoomuhu ay u yeedhayaan ilaahay baa in la baryaa ay xaq tahay labada macnaba aayaddu markaa way ixtimaashaa dalika biana allah huwa alxaq ana maa yadcuuna min duuni huwa albaail oo yeedhmada ilaahay dadka tawxiidka ugu yeedhayaabaa xaq ah ay dadka qaar dadka ugu yeedhaya ilaahay cid in la caabudaana waa baail ilaahay in loo yeedho oo la baryaabaa xaqa ilaahay cid in loo yeedho la baryaana waa baail waladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni ilaahay sokadii ducadu halkan waa ducaa lmasala qariinad tusinaysaana waa laa lahum bishay wax allaale iyo waxay kuwaasi ka ajiibayaan ma jirto markaa nebigu sababtu ula dagaalamayay waxay ahayd inay shirkiga ka tagaan shirkiga nebigu lahaa ka tagana wuxuu ahaa shirku fi lcibaada ilahay baa yihi waqaatiluum xataa laa takuna fitnatu wayakuna diinu kullu lilah nabi maxamedna wuxu uhi umirtu an uqaatila naas xataa yashhaduu an laa ilaha illa anii rasuul llah wayuqiimu salaata wayutu zaka wataxaqaqta aada xaqiiqsato si dhaba aada u ogaato yaqiina ana rasuula llahi rasuulka ilahi qaatalahum inuu la dagaalamay oo uu la dagaalama yakuna ducaa si ay baryadu u noqoto kulluhu dhammaantii lilaahi ilahay mid u sugan oo ilaahay oo qura la baryo baryadii cibaadada ahayd baa laga hadlaya wadabxu gawraca cibaadadiina kullu dhammaanti lilahi ilahay si ugu sugna wanadru nadarka cibaadadiina kullu dhammaanti lilahi ilahay si ugu sugna walistikaaatu gurmad weydiisiga cibaadadiina kullaha dhammaanteed bilaahi ilahay mid laga dalbayo si ay u noqoto wajamiicu anwaaci lcibaadati cibaadada noocyaed dhamina kullaha dhammaanteed lilahi ilahay baa yihi oo u waxyooday nebi maxamed waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu cibaado oo dhan ilaahay inuu xaqu leeyahu ilahay tilmaamo oo cid kale in ilaahay cibaado lagula maseeyaana aanay banaanayn falaa tajcalu ilahi andaadan waantum taclamuun nebi maxamed inuu dadka taa ugu yeedhayeyna dee qur-aankaa faray oo fariintii qur-aanka ayuu fulinayay waana mid eh, dadkii nebiga ka soo horjeeday ka markhaati kaxeen abu sufyaan markuu shaam tegay ee hiraql oo ah boqorkii reer ruum uu ku uhi maada yaamurukum bi idin faraa muxamed se bukhaari iyo muslimba wariyeen wuxuu yihi yaquul icbud اllaha laa tushrikuu bihi shay-a muu odhan wuxuuna idhaahdaa ilahay inuu kelidii khaaliq yahay rumeeye waayo ta abu sufyaan iyo mushrikiinta kale way rumaysnaayeen oo ilaahay rabbinimadiisa inaan rumaynaabuu noogu yeedhaa muu odhan ee wuxuu hi wuxuu yidhaahdaa ucbud اllah walaa tushriku bihi shay ilaahay caabudaa cidna ha u shariik yeelina watrukuu maa yaquulu aabaa'ukum waxaanay aabbayaashiin daldalayaan ka taga oo ah cid baanu caabudaynaa si ay ilaahay ciddaas noogu dhaweyso in looga shafeeco qaato oo cibaadada ilaahay subxana wa tacaala toos ugu sameeya ilaahayna subxana wa tacaala u gooni yeela wacrafta aada garata ana iqraarahu mushrikiinta qiristooda bitawxiid rubiya ay qireen lam yudkhilhum inaanu gelin iqraarkaasi iyaga fi lislaami wa ana qasdahum qasdintii ay u qasdiyeen almalaaikata malaaigta oo ay bimacnaa dooneen malaaigta oo cibaadaad ay ula qasdiyeen iyo walambiyaa nebiyadii walawliyaa yuriiduuna iyagoo doonaya shafaacatahum iyo wtaqaruba ilى اllah ilahay inay ugu dhowaadaan bidalika caabudista ay malaa'igta caabudayaan huwa qasdigaasi aladii ki yahay axala dimaa'u ka dhiigooda xalaaleeye o amwaalahum jawaabti waa tan ila idaa shardiyaaba hadal ku bilaabmay soo fa idaa taxaqaqta soo halkaa kamu bilaabin jawaabtii halkaasay dhacday intaas oo dhan markaad xaqiiqsato in mushrikiintu qirsanaayeen ilaahay rabbinimadiisa tawxiidka diideen inuu ah tawxiid ulcibaada rasuulku inuu la dagaalamay si ay shirkigaa uga tagaan rasuulku inuu la dagaalamay si ay cibaado oo dhan ilaahay ugu sameeyaan in qiristii tawxiid uruubiya ay qireen aanay muslimiin ku noqon intaa markaad xaqiiqsato carafta waxaad garan xiro idin markaa atawxiida tawxiidkii xaqiiqadiisa alladii tawxiidkaasoo dacat ilayhi rusul ay rusushu dadka ugu yeedhayeen waaba ay dideen can liqraari bi qilistiisa almushrikuun markaa waa kee xaalu mushriki lcarab iyo dacwaddii nebigu uu ku wajahay iyo siduu nebigu ula dhaqmay waxaynu ka baranaynaa tawxiidka ay diidanaayeen inaanu ahayn ilaahay in la idhaha kelidii baa rabbi ah oo iyaguba ay qirsanaayeen ee waxa ay diideen ahayd in la dhaa ilaahay kelidii baa macbuuda shirkigooduna inaanu ahayn fi اlأglab wاljumla fi اrububiya inaanu ahayn shirkigoodu ahaa maxay fi اlcibaada taa markaa maxaynu ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa shirkigu inaanu ahaynuun ictiqaad الrububiyati fi gayr الlah ilaahay cid ahayn in rabbinimo laga aamino shirkigu inaanu intaa ku koobnayn ee qofku isaga oo ilaahay oo quro rabbi u aaminsan isa mushrikiintaasiba ay ahaayeen hadduu wax cibaadaadkii ka mida ilaahay cid aan ahayn u sameeyo inuu mushrik noqonayo waxaanay taasi radin ku tahay waa inoo soo socotaaye kuwa yidhi shirkiga mushrikiintii hore wuxuu ahaa fi rububiya amaa waxyaabaha la samaynayo ilaahay cid aan ahayn in la bariyo ama istiqaaadii iyo isticaanadii iyo debxigii iyo nadarkii iyo waxyaabahaasi tawasul baa la idhaahae caabudis maaha shirkina maaha kuwaana radin bay ku tahay haddii waxaasi tawasul saxa uu yahay mushrikiinta maxaa lagu gaalaysiiyey ila rabbinimada ilahay waa qirsanaayeen waxaa lagu gaalaysiiyey dee ilahay baa subxana wa tacala inoo sheegay waxaa lagu gaalaysiiyey cibaadada ay ku sababeeyeen inay doonayaan ilahay ugu dhawaadaan maa nacbudum ila liyuqaribuuna ila llahi zulfa cibaadada ay ku doonayeen shafaacada haulaai shufacaauna cinda allah qul atunabiuuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard subxaanaه watacaala cama yushrikuun in ilaahay cid aan ahayn la bariyo ama loo gowraco tacdiiman wataqaruban laguna sababeeyo inuu i shafeeco qaadaan doonayaa inay shirki tahay ilahay baa aayadda ku caddeeyey oo ku khatimay subxaanaه watacaala cama yushrikuun wa haadaa kana tawxiidu tawxiidkaahi huwa isagu macnaa qowlika weeye laa ilaaha ila allah tawxiid اlcibaada iyo laa ilaha ila اllah waa isku macno tawxiid اlcibaada waa madluulu laa ilaha ila اllah waa laa ilaha ila اllah macnihii ay tusisay weliba ay ku tusisay maxay bilmuطaabaqa oo laa ilaha ila اllah tadulu calى ifraad اllahi bاlcibaadati muطaabaqatan ilahay in cibaadada loo gooni yeelo ayaa laa ilaha illa muaabaqa ay nagu tusinaysaa muaabaqa ay nagu tusinaysaa macnaheed alfaadan macnihii loo dejiyey fii asli lugati alcarab ayaa ah ilaahay oo qura caabuda cibaadada cid kale la caabudayo ina diidoo ka beri noqda laa ilaha illa lah ma tusinaysaa ilahay rabbinimadiisa muaabaqatan ku tusin mayso oo alfaadan laa ilaha ila اllah fii asli lugati اlcarab alfaad loo dejiyey ma aha inay tusiso ilaahay rabbinimadiisa laakiin laa ilaaha ila allah ilaahay rabbinimadiisa waxay ku tusinaysaa bitadamun macna way koobsanaysaa dalaala tadamun bay ku tusinaysaa dalaalat muaabaqa ku tusin mayso faina alilaaha buu ihi ilaah cindahum mushrikiin agtood huwa ilaah aladii kii yuqsadu loo qasdiyo liajli hadi lumuur yani la soo sheegay awgood marka halkaa culimadu laba siwaabood bay u macneeyeeno in la huwa ilaah aladii kii weeyaan yuqsadu loola qasdiyo bidabxi wاnadri wاdducaa wanaxwi dalika ilaah mushrikiin waxay u yaqaaneen ka loo loo gowraco ee loo nadro ee la bariyo liajli haadihi lumuur cibaadaadka loogu sameeyo haadihi lumuur markaa xagguu noqonayaa ismulishaaruud alabu shafaacati alqurba arrimaha awgeed oo ah inuu shafeeco qaadiyo inuu ilahay u dhaweeyey sidaa waxaa u macaneeyey sheekh maxamed ibnu ibraahim culimada qaarna waxay yidhahdeen liajli haadihi lumuur waxaa looga jeedaa waa ka loo qasdiyo arrimahan awgood arrimahan oo ah dabxiga iyo nadarka iyo ducada ta sheekh maxamed ibn ibraahim baana ila macaan faina alilaha ilaah cindahum mushrikiin agtood huwa ilaah aladii kii weeyaan yuqsadu loola qasdiyo ee bilcibaadaat cibaadad loola qasdiyo liajli hadi umuur arrimahan awgood cibaadaad loola qasdiyo arrimahan oo ah alabu shafaacati iyo iyo alabu lqurba oo ilaah yay u yaqaaneen mushrikiini ka la caabudo ujeeddada loo caabudayaana ay tahay an yashfaca cinda allah wa an yuqariba ila allah inuu ilaahay agtii ka shafeeco qaado ilaahay agtiina u dhaweeyo qofka caabudaya sawaaun waxaa isku mida kaana ahaya kaa loo qasdiyey malakan ahaya aw nebiyan ama nebi ahaya aw weliyan ahaya aw shajaratan ahaya aw qabran ahaya aw jiniyan ahaya ilaahayay u yaqaaneen mushrikii alcarab waxay u yaqaaneen macbuud mid kastoo la caabuda agtooda muxuu ahaa ilaah walihaada bay qorax qoraxday odhan jireen ilaaha kutubta luqadana waxaa ku qoran horena waynu akrinay markan kitaab tawxiid sharaxaynay sababtay qoraxda ilaaha ugu magacaabeen inay tahay annaha tucbad inay tahay dee mid la caabudo ilaah inuu yahay bimacna almacbuud in la fahmo waa qadiyad muhima oo waxaa dee ku xidhan fahmu laa ilaha ila اllah oo laa ilaha ila اllah macnaha ay qaadanaysaa wuxuu ku xidhan yahay ilaah macnaha uu luqada ku leeyahy waxaynu sheegnay ahlu الsuna inay yidhaahdeen ilah waa bimacna almacbuud mid kastoo la caabudaa ilah la idhahdaa xaq ha lagu caabudo ama bail ha lagu caabudo oo ilaah xaq iyo ilaah baila baa jira dalika bana allah huwa alxaq ana ma yadcuuna min duunih huwa albaail culimada qaarna waxay idhahdeen maye ilaah allah xaqa un baa looga jeedaa laakiin qowlkaasi muxarar maaha mid tafatiran maaha saynu sheegnay waayo qur'aankaaba ilaah ku ilaaqay mid baadil lagu caabudayo ajacala alaalihata ilahan waaxida ifkan aalihatan duna allahi turiiduun iyo aayadaha lamidka ah in ilaah uu yahay bimacna macbuud waa sida luqada carbeed ay tusay qawaamist dhan eeg qaamuuska eeg waxaad eegtaa waxa weeyaan mucjamu almaqaayiis oo sixaaxa eeg kutubu luqa dhammaanteedba eeg ilaah markaad ka baadho waxay ku macnaynayaan bimacnaa almacbuud ashcaarta gabayada carbeedna ilaah wuxuu ku soo arooray bimacna almacbuud salafkuna ilaah waxay ku macneeyeen macbuud bay ku macneeyeen ibnu faris mucjim qays luqa wuxuu ku yihi alhamzatu wallaamu walhaw asl waaxidu wahuwa tacabudu falilaahu allahu tacaala wa bidalik allah maxaa ilaah loo yihi liannahu macbuudu wa yuqaalu taalaha ida tacabad salafkuna saasay ilaah ku macneeyeen inuu bimacna macbuud yahay ibnu jariir cabd llahi bn cabaas wuxuu ka sheegay inuu yihi huwa اladii yalahuhu kul shay wayacbudhu kul khalqin allah buu macnaynaya ibn cabaas waxaa kaloo uu yihi ibnu cabaas dululuhiyati wاlmacbudiyati calى khalqi ajmaciin allah macnihiisu waxa weeye ka ilaahnimo iyo macbuudnimo xaq ugu leh khalqigiisa o dhan qataada wuxuu yihi markuu fasira huwa aladii fi الsamaai ilah wa fi اlardi ilah qaala yucbadu fi الsama yucbadu fi اlard oo ilaah macbuud buu ku macneeyey mufasiriintuna wadadaasay mareen ibnu jariir ka soo bilow hoos u wad qurطubi samcaani ibnu kaiir ibnu jariir fii macnaa alilah wuxuu ihi isagoo fasiraya inanii ana allah yaqulu tacaalى dikruhu inanii ana اlmacbuud allahu muxuu ku fasiray almacbuud inanii ana اlmacbuud aladi laa taslx اcibaadaة ila lah laa ilaaha ilaa ana falaa tacbud غayri fainahu laa macbuuda تجuuس أو تصلح lah العباadة siواaya فاعbudنii yقuل فأkلص العباadة lيi duna kuli ma cubida min duni marka ilaah في الluغة iyo في الشharci labadaba macnihiisu waa almacbuud haddii xaq lagu caabudona waa macbuud xaqa haddii baatil lagu caabudona waa macbuud baila mushrikiinna markay ilaah sheegayaan ilaah maxay uga jeedeen macbuud ajacala alaalihata ma alkhaaliqiina bay uga jeedaan maya ee almacbuudaat macbuudan waaxidan waa iyaguna may lahayn khaaliqyo badan baa jira oo ilaahay oo quray khaaliq u qirsanaayen nebi lahayn ilaahay oo quri khaaliq inuu yahay rumeeya ee wuxuu ku lahaa nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam ilahay kelidii caabuda walihaadabaa jawaabtoodu ay noqotay ajacala alaalihata ilahan waaxid anahum ida qiila lahum laa ilaha ila اllahu yastakbiruun waay markaa qodobkani saasu muhim uu yahay lam yuriiduu umay jeedin an alilaaha ilaahu huwa ilaahu alkhaaliqu inuu yahay alraasiqu almudabiru oo mushrikiintu ilaah ugamay jeedin bimacna alkhaaliq oo markay lahaayeen jacalu aalihata ilahan waaxida waxay ujeedeen ma ahayn makhaaliqiintu mid qura ka dhigay iyagaaba mid qura ka dhigaye say sidaa u odhan karaan walain saaltu man khalaqa asamaawaati waalarda layaquluna allah iyagaaba sidaa le fainahum maxaa yeele iyagu yaclamuuna waa garanayeen ana dalika arrinkaasoo ah khalqiga iyo risqiga iyo tadbiirku lilaahi ilaahay inuu usugnaaday waxda xaalo u kelidii yahay oo in la mushrikiintu ilaah bimacna khaaliq bay u yaqaaneen marka ilaahnimo ilaah lagu koobo ay diideenna in khaaliqnimo lagu koobaabay diidanaayeen taa qur-aankaa beeninaya wainamaa yacnuuna bililah ilah waxay uga jeedeen maa yacni mushrikuun mushrikiintu waxay ula jeedaan fii zamaanina waktigeena bilafdi sayid marka mushrikiintii hore markay yidhaahdaan ilaah maxay uga jeedeen mid la caabudayo yani yujcal lahu bacd اcibaadaat liyuqariba ilى اllah wayashfaca cindahu kaasay ilah uga jeedeen soo ma mid cibaadaad loo samaynayo siuu ilaahay ugu dhoweeyo ciddan caabudeysa uguna shafeeco qaada kaasay ilah u yaqaaneen lafdigaa ilaah bedelkiisa kuwan dambe ee shirkiga samaynaya waxay isticmaaleen bu uhi ereyga sayid oo hadday idhahdaan sayid bimacna ilah bay u isticmaalayaan oo mid cibaadaadka qaarkood loo samaynayo siuu ilaahay ugu dhoweeyo ilaahay agtiisa uga shafeeco qaado ayay sayid ula jeedaan halkaa iska ilaala ku khaldamin siduu ugu khaldamay wadaadkii khuraafaadla ahaa yihi kadu shubahaadkaa naqdinaya oo wuxuu yihi ibnu cabdilwahaab wuxuu yihi sayid iyo ilaah waa isku mid oo haddii cid sayid lagu sheegaba waa ilaah baa la yidhi marka taana meelka dhac weyn baa ku jira o dee nebigaaba yihi ana sayidu waladi aadama marka haddii la dhahda sayid waa bimacna ilaah de waxaa ka dhalanaysa nebigu inuu yihi ana ilaahu waladi aadam ina bni hada sayid ina bni hada ilaah in la dhaa baa ka dhalanaysa walyaqul ah, sayidi wamawlaaya walyaqul ilaahi yani ayaanu rabbi ku odhanin kau addoonka u yahaye ilaahay ha ku dhahda baa ka dhalanaysa hada alad sheekhu muu odrhan ma macna اilah wالsayid mutaraadifaan ama الsayid macnaahu alilah miya saas halo ku taala may wuxuu ka xikaayoonaya ka warramaya curfi khaasa oo waktigiisii jiray oo dadka qaarkood dadkan ay cibaadaadka u samaynayaan sida inay u gowracaan inay baryaan ayaa magaca sayid ay siin jireen innaga waktigeennan iyo wadankeenna dadka cibaadaadka qaarkood loo sameeyo iyadoo lagu sabaynayo ilaahay buu ii dhaweynaya ilah buu qaadaya ma ereyga sayid bay curfi ku isticmaalaan maya maxay ku isticmaalaan weli ayay ku isticmaalaan soo marka curfi khaasa buu ka warramaya oo waktigaa jiray ee maaha macnaheedu sayid macnihiisu waa ilaah saa uma jeedo sheekhu oo sayid fi asli lua iyo fi sharci midna ilaah lamala macno maaha walihaadaabaa cid aan ilaahay ahayn ilaah lama odhan karo laakiin cid aan ilaahay ahayn saynu kusoo maray kitaabu tawxiidka axaadiiii hadda aan akhriyeyna ay tilmaamayso sayid waa lagu odhan karaa laakiin in lagu inay arrintaasi banaanaato iyo in la diido saynu horeba usaarin waxay ku xidhan tahay ereygan sayid macnaa loo isticmaalay oo haddii iyo macbuud dee ilahay cid aan laguma odhan karo haddii siyaadadii mulaqa ahayd loo jeedana ilahay cid aan laguma odhan karo haddii loo jeedo siyaada waxa weyaan muqayada juziyana ilahay cid waa lagu odhan karaa faataahum nabiyu sal la alay slam nabigaa u yimi isagoo ugu yeedhay ilaa kelimati tawxiid wahiyo laa ilaha ila allah marka ilaah markuu macnihiisu noqday macbuud laa ilaha ila lah macnaheedu muxuu noqonaya laa macbuuda ila allah yanaa mid xaq lagu caabudo ma jiro ilahay mooyaane wاlmuraadu min hada اkalima kelmadan waxaa looga gol leeyahayna waa macnaha waxa u weyne looga jeeda waa macnaheeda laa mujaradu lafdihaa ku dhawaaqideeda oo qura maaha waxa la doonaya yaعni qofkii gaalka ah inuu ku dhawaaqaa si uu muslim u noqdo waa lagama maarmaan laakiin ujeedada u kelmadan laga leeyahay markaa la waajibiyey fadaailla loo sheegay ma aha in lagu dhawaaqo un marka atalafudu biha waa maqsuud ligayrihi in lagu dhawaaqa waa mid shay kale loo sii marayo shaygaa kaleoa in macnaheeda la garto macnaheedana lagu camal falo waxaana taa tusinaysa dee axaadiida fadliga laa ilaha illaa kusoo aroortay fadligaa kumay xidhin bimujaradi talafudi biha axaadiida qaar cilmi bay ku xidhay in macnaheedii la garanayo man maata huwa yaclamu anahu laa ilaha ila اllah dakala اljana axaadiida qaar waxay ku xidhay in shirkiga laga tago man qaala laa ilaha ila اllah wakafara bima yucbad min duni illah qofka laa ilaha ila اllah yidhaahda cid kastoo allah aan ahayn oo la caabudana cibaadadiisa diida caqiid ahaan iyo qowl ahaan iyo camal ahaan fain allaha xarama calى الnaari man qaala laa ilaha ila اllah ybtagii bidalika wajha allah xadiidda qaar ikhlaas bay ku xidhay marka waxaa kelmadan loola jeedo ee addoomahana laga doonayaa inay afka laa ilaha illa ka idhaahdaanoo qura maaha taasi waxay radin ku tahay khuraafiyiinta mutaakhiriinta ah ee shirkiga samaynaya ee marka shirkigaa lagu ictiraadana odhanaya sideebaad shirki noogu xukumaysaan annagoo laa ilaha ila allah leh dee laa ilaha ila allah ma in afka laga idhahdaa un baa loo jeedaa waxaa loo jeeda in macnaheeda la fahmo muqtadaheeda iyo waxay tusinaysana lagu camal falo waa in ilaahay oo qura la caabudo lana diido cibaadada cid kale la caabudayo ilahay baa amray nebi maxamed falaa acbud اladina tacbuduuna min duni illah walakin acbud اllaha aladi yatawafaakum hada macna laa ilaha ila اllah kuwaad ad caabudaysaan ilahay sukadii caabudi maayo allah idin oofsanayo un baan caabudaya hada macna laa ilaha illa اllah qul inamaa huwa ilah waaxid wainanii bariiء mima tushrikuun ilaha ilaaha xaqi waa mid qura waxaanaad samaynaysaana beri baan ka laa ilaha illa macnaheedi qul inamaa adcuu rabbii walaa ushriku bihi axada hada macna laa ilaha illa اllah wاlkufaaru buu ihi kufaarta aljuhaalu ee wax magaratada ah yaclamuuna waa garanayeen ana muraad الnabiyi salى الlaه alيه wasalam nebiga muraadkiisa iyo ujeedadiisa bihadi اkelima kelmadan uula jeedaa huwa muraadkiisu ifraad ullahi inuu yahay in ilaahay lagu gaar yeelo bitacaluqi bاlcibaada tacaluq halkan cibaada uga jeeda iyo wاlkufru muraadka nebigu inuu kelmadan ula jeedaa inuu yahay alkufru in la diido macanaa laga beri noqdo bima yucbadu waxaa la caabudo min duuni ilahi sokadi walbaraatu inu lagamana beri noqdo juhaashu taa waa garanayay juhaashii kufaarta ahaa ee waktigii nebiga joogay laa ilaha laa ilaaha ila allahu inaan ku dhawaaqisteeda oo qura la doonahayn ee loo jeedo in ilaahay oo qura la caabudo cid kastoo kalena cibaadadiisa la diido intaa waa garanayeen horta laa ilaha illa macnaheeda way garanayeen oo inuu macnaheedu yahay in ilaahay cibaado lagu koobo macbuudaadka kale oo dhanna cibaadadooda la diido way garanayeen waana tahay ka dhalatay istifaamtoodan inkaariga jacala alaalihata ilaaha waaxida u nebigu markuu yihi quluu laa ilaha ila اllah waxay garteen macnaheedu inuu yahay allah oo qura caabuda wada-uu cibaadata man siwa walihaada bay istinkaareen idhan sidaanu ilahay oo qura u caabudna waxaan u baahanay cid kale ilaahay ka sokayso caabudno si ay ciddaasi ilaahay noogu dhaweyso ilahay nooga shafeeco qaado nebiguna inuu macnaha laa ilaha ila ula jeedo wuxuu ka doonayaana kawiya way garanayeen xadiidkii saxiinka ku jiray musayib ibnu xasan uu nabiga alayh isalatu salaam ka wariyey abu aalib markii ay geeridu kusoo xaadirtay nebigu muxuu ku uri yaa camu qul laa ilaha ila اllah kalimata uxaaju laka biha cinda allah hadduu fahamsan yahay in dhawaaqa un laga rabo oo caqiide qalbi iyo camal jawaarix iyo midnaba aan laga doonahayn shirki ka tegisti iyo oo intaasun uu aakhiro ku helaya shafaacada nebiga ama inuu nebigu u markhaati furo adba caqli baad leedahay ma umalaynaysa inuu diidi lahaa hadday mushrikiintu ufahmeen nebigu inuu ka doonaya inay laa ilah la afka un ka yidhaahdaan iyaga oo shirkigii asnaamta iska wata ma diidi lahaayeen abadan may diideen waxaa la joogay abu jahl iyo cabd llahi bn abi umaya maxay ku yidhaahdeen abu aalib atargabu can milati cabdilmualib maxay si saxa ah oo waadixa ah u fahamsanaayeen ana muqtada laa ilaha ila اllah tarku milati cabdilmualib laa ilaha illa waxay waajibinaysaa ee keensanaysaa inuu yahay in laga tago miladii iyo diintii cabdulmualib oo ahayd cibaadaة alasnaami wاlawthan taas si cad ufahamsanay fainahu arinku wuxuu yihi lama qaala lahu markuu nebigu kuuhi quluu laa ilaha illa lah qaaluu waxay idhaahdeen ajacala miyuu ka yeelay alaalihata macbuudaadkii ilahan waaxida macbuud qura ina haada kani la shay waa shay un cujaabu oo leh waxaa kaloo yidhahan sida ilaahay ka sheegay anahum kaanuu ida qiila lahum laa ilaha ila allahu istakbiruun maxaa ku xiga daliil waadixa oo tusinaya laa ilaha ila lah ujeedada laga leeyay inay tahay in cibaadatu gayr illaahi laga tago oo ilaahay oo qura la caabudo inay fahamsanahayn sii wad aayadda wayaquuluuna ainaa lataarikuu aalihatina lishaacirin majnuun laa ilaha illa inuu macnaheedu yahay tarku cibaadati man siwa allah inay fahamsanayn maanay si cad u tusinayn waxay lahaayeen ma cibaadada ilaahiyada yadan ilaahay noo dhaweynaya nooga shafeeco qaadaya ayaanu ka tagnaa hadal nin gabayaaya oo waalani uu nagu yihi awgi faidaa carafta buu yihi markaad garato ana juhaala kufaar kufaarta juhaasha يriفuuna alika inay taa garanayeen la ilah macnaheed inuu yahay laa macbuda bxaqi ilا الlah falcajabu layaabku n waaa laga yaaba waxaa laga yaabaa miman yadaci mid sheeganaya alislaam wahuwa waxaal buu islaamnimo sheeganaya huwa isagu laa yacrifu aanu garanayn min tafsiiri hadi اkalima kelimada tafsiirkeeda aanu ka garanayn maa carafa waxa ay ka garteen juhaal اkufaar bal yadunu wuxuu u malaynayaa ana dalika kaas oo ah muraadka kelmaddan laga leeyahay ee ujeedada looga golleeyay huwa muraadku atalafudu inuu yahay in lagu dhawaaqo bixuruufiha xuruufteeda min gayri ictiqaadi اlqalbi iyadoo qalbigu aanu ictiqaadin lishayin shay oo min almacaani macaanida ay tusisay ah qaar baaba sidaa u haystaba muslimiin baanu nahay bay leeyihin waxaana u haystaan laa ilaha illa lah fadaaisha loo sheegay in lagu helaya in lagu dhawaaqo un bas iyadoon macnaheeda la ictiqaadin iyadoon lagu camal falin iyadoon shirki laga tegin walaa shaka taasi inay baail tahay adiladan ay ka hor imanayso walxaadiqu ka xariifkaa minhum xaale iyaga uu kamid yahy yadunu wuxuu malaynayaa ana macnaha laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay laa yakhluqu ma abuuro walaa yarzuqu ma arzaaqa walaa yudabiru اlamra arrinka ma maamulo ila اllahu ilaahay mooyaane saasuu umalaynaya kani waa tafsiirkii mutakelimiinta oo laa ilaha ila اlah maxay ku fasireen laa khaaliqa ila اllah iyo laa qaadira cala اkhtiraaci ila اllah ashcariyada halkaa mara umulbaraahiinka sunuusiyada wuxuu ku yihi alilah huwa lmustagni can kuli ma siwaah ilaah waa ka cid kastoon isaga ahayn ka maarmay wlmuftaqiru ilayhi kulu maa cadaaw mid kastoon isaga ahayna isaga u baahan yihi marka ilah muxuu ku fasiray bimacna rabbi buu ku fasiray laa ilaha illana maxay ku fasirayaan laa rabba ila allah qofku mar hadduu ictiqaado inuu ilaahay kelidii rabbi yahay mid kaloo kaamil inaanu jirin ilaahay mooyaane intaasu muwaxid ku noqonaya cibaadaadkanuu cid kale u samaynayo mushrik ku noqon maayo tawxiidkiibaa gebigiisa waxay ka dhigayaan ku koobayaan ku ururinayaan rububiyo uluuhiyada oo ah tawxiidka inta u badan qur-aanku uu ka hadlayna meesha waa ka saarayaan waana sababtay u diidaan taqsiim tawxiid ilaa alaaati aqsaam tawxiid rubiya tawxiid luliya tawxiid asmaa wasifaat ila waxyaabaha ka dhalanaya ay kamid tahay in la haahdo saddexdaa qaybood qeybta u horeysa mushrikiintu way qirsanaayeen qeybta labada tawxiid uluhiya bay diidanaayeen diidmaday taa diideen baana mushrikiin ku natiijaduna waxay noqonaysaa qofka ilaahay aan cibaadada ku koobin ean gaar yeelin walow ilaahay rabbinimada ha ku koobo ha gaar yeele inuu mushrik noqonayo taasina waa ta ay ka dagaalamayaan dad badan baa markaa khaldan laa ilaha illa macnaheeda kuwa mutakalimiinta ee ashcariyadaabaa ka mid ah. aqwaashooda wax ka midana waa inagii akrinay waxaa ka mid a ah shahrastani waxaa ka mida ah waxa weyaan albaghdadi waxaa ka mid a asanusi yani غayr waaxid minhum kuwoodan mutaakhiriintaana hadalkooda badda qolooyinka khaldan waxaa ka mida kuwa idhaahda ilah macanihiis waa laa ilaha illa macneed waa laa xaakima ila اllah hada alط sharca luqata wa sharca oo ilaah oo bimacna xaakima luqada carbeed kuma jiro sharciguna ilaah bimacna xaakim uma isticmaalin ee wuxuu isticmaalay bimacnaa almacbuud oo u fiirso nabiy llaahi ciisa markuu ilaahay ku yihi anta qulta linaasi itakhiduunii wa umiya ilaahayni min duni اllah muxuu ku jawaabay ma amartuhum ah. ma yakun ila an aqula ma laysa li bxaq ma qultu lahum ila ma amartanii bih an icbudu اllaha rabbii warabakum waa taas bimacnaa dadka maadaa ku yihi macbuud iga dhigta hadduu macnaheedu yahay khaaliq iga dhigta oo macbuud bimacna khaaliq ay tahay ilaah bimacna khaaliq ay tahay jawaabta nebi ciise mutaabiq may noqoteen maca su-aal ile wuxuu ihi anigu ilaahay o qura caabudaan ihi anigay caabuda maan odhan hadday su-aashu ahaan lahayd maadaa yihi khaaliq iga dhigta anigii hooyaday de jawaabtu waxay noqon lahayd ilaahay oo qura khaaliq ka aamine baan idhi wahaakada qawmu muusa maxay ku dhahan nabi lahi muusa ijcal lana ilaaha kamaa lahum aaliha ilah hadduu bimacna makhluuq yahay aayaddan sidee loo fasiraya ma waxay nebi muuse ku yidhaahdeen kuwii rumeeyey ijcal lanaa khaaliqan kamaa lahum khaaliqun hal yucqal haada nebi muuse ma iyaga abuurto waaba abuuran yihinbe ma iyaga abuurtu nebi muuse isagoo makhluuqa u samayn karaa laa yumkin in ilaah halkan uu noqdo bimacnaa alkhaaliq in in lagu fasiro ilaah bimacna alxaakim asalkeedu waxay kasoo jeedaa raafidada imaamiyada ah oo aaminsan asalka diinta iyo tiirka diinta u adag inuu yahay imaamiyada iyo qadiyadda xukunka iyo in ahlulbeytka lagu koobo oo la aamino inay jiraan itnaa cashara imaaman ilaahay uu tacyiiniyo ilaahay uu magacaabay halkaasi ka soo jeeda waxaa qadiyadda imaamiyada huluwi ugu sameeyey sida shiicada abu acla almawduudi kutubtiisa uu ka mid yahay almusطalaxaat اlarbac waxaana ka qaatay ninka la idhaahdo sayid qطb kutubtiisa dilaal qur'an uu ka mid yahay laa ilaha ilaa iyo meel kastoo ilaah ku soo arooro wuxuu ku fasirayaa bimacna axaakim waxaa buu tasriixinaya uu leeyahay rususha iyo aqwaamtoodu waxay isku haysteen yaa la caabudayaa wax kale mabay haynba xukunkunbay isku haysteen yaa xaakimo baa la isku haystay ayuu ku leeyahay oo rasuushuna waxay lh ilaah qura xaakima iyaguna waxay lh cid kala xaakima xukumku rububiyad uu gelaya waa tadbiirkana ilaahay u qirayaan waman yudabiru اlamra marka la idhaa ay odhanayaan allah layskuma haysan taa waxaa laysku haystay cibaadada quluu laa ila la tuflixuu ajacala alaalihata ilahan waaxida anahum kanuu ida qiila lahum laa ilaha illa hu yastakbiruun wayaquuluuna ina lataariku aalihatina lishaaciri majnuun waxay isna tafsiir khaldana tafsiirka tabliiqa iyaguna ay ku fasiraan laa ilaha ila اllah waana tafsiir ka soo jeeda tafsiirkii ashcariyada waayo dee asalkooda iyo aimadooda ashcariye maturiidiye ah walihaada laa ilaha illa lah waxay ku fasireen laa raba ila اllah marka tafsiirkooda lasoo ururiyo waxay idhahdeen laa ilah illa macneed waa ikhraaj اlyaqiin اlfasid min alqalbi calى اlashyaa waa in laga saaro qalbiga yaqiinta faasidka ah ee ashiyaada markaa la yaqiinsan yihi wa idkhaalu lyaqiin الصaxiix calى dat اllah oo qalbiga la geliyo yaqiinta saxda ilahay laga aaminsan yahay anahu laa khaaliqa ila اllah walaa raaziqa walaa mudabira ila اllah saasay laa ilah ilah ufasireen maana laa ilah macnaheed waa laa khaaliqa ila اllah laa raaziqa ila اllah laa mudabira ila اllah taasina waa khalad nacam khaaliq kale ma jiro ilaahay mooyaane raasiq kale ma jiro ilaahay mooyaane mudabir kale ma jiro ilaahay mooyaane laakiin laa ilaaha ila allah madluulkeedi macnahay tusinaysaa miyuu kaa yahay maya maaha luqatanna laa ilaha illah macnaheedu maaha sidaa sharcanna macnaheedu sidaa maaha haddii laa ilaha illa lah macnaheedu uu sidaa yahay mushrikiintii carbeed ee nebiga laga soo dhex saaray muwaxidiin bay noqon lahaayeen waayo taa annahu laa khaaliqa walaa maalika walaa raasiqa walaa mudabira ila allah way qirsanaayeen marka waa kana waa tafsiir khaldan marka la sii lafdigani macaani kaloo khaldanna uu tacriifkoodani wuu ixtimaalaa laakiin inagu se iyagu u fasireen baynu u raacaynaa iyagu marka la weydiiyey waxay odhanaya tusaale ahaan markaad dhakhtarka u tagto ee uu dawo ku siiyo ee aada bogsato inaad aaminto inuu dhakhtarku ku shaafiyey waa yaqiin faasida inaad aaminto inuu ilaahay ku shaafiyeyna waa yaqiin saxiixa warkaasoo dhami waa sax laakiin in la aamino ilaahay inuu kelidii shaafi yahay oo bogsashada ilaahay inuu keeno dee laa ilaha illaa macnaheedii maaha waa war saxa dee waidaa maritu fahuwa yashfiin laa shifaa ilaa shifaaؤka laakiin laa ilaha illaa macnaheedii miyuu yahay madluulkeedii miyuu yahay maya sideedaba labaya isaga kaa khaldamin hadalkaasi waa sax iyo iyo hadalkaasi waa aayaddaa macnaheeda hadalku isagoo saxa ayaa daliilka loo daliishanaya macnihiisi mid khilaafsan u noqon kara haddaan ku idhaahdo imika ka waran qul huwa allahu axad macnaheedu waxa weeyaan laa khaaliqa ila allah miyaan saxay mise waan khaldan laa khaaliqa ila allah waa hadal sidiisa sax u ah laakiin qul wallahu axad tafsiirkeedii maha qul wallahu axad ilaahay waxdaaniyadiisa iyo tafarudkiisa mid ka waramaysa wey waay falaa khayra buu ihi khayr fii rajulin nin kuma sugna qofun baa loo jeedaaye juhaal kufaari kufaarta juhaasha aclamu minha uga aqoon badanyin bimacna laa ilaha ila allah waxa ugu yara lagu idhaahdo wey kitaab tawxiidkana baabka inaka laa tahdi man axbabta walakin allaha yahdi man yashaa masaailkiisa wuxuu ku yihi musanifku faqabaxa allahu rajula abu jahlin aclamu minhu biasli islaam ilaahay foolxumo dusha ka saaro nin abu jahal asalkii islaamka uu uga aqoon badan yahi oo qof kale laa ilaha illa macneedu waa laa khaaliqa ila allah laa qaadira cala ikhtirac ila allah abu jahl baa uga aqoon badnaa laa ilaha illa macneedu abu jahl wuxuu garanayay laa ilaha ila macnaheed inuu yahay laa macbuda bxaqi ila اllah walihaada buu yihi oo uu ku yihi abu aalib atargabu can milati cabdmualib waroy abu aalib laa ilaha ilah odhan haddaad laa ilaha illa tidhaahdo macnaheed waxa weeye diintii cabdulmualib oo aabbahaaya inaad ka tagtay oo diinta cabdulmualib waa in ilahay la caabudo cid kale oo loo sii marayana la caabudo laa ilaha illa macneedu waa in ilaahay oo qura la caabudo cid kalena aan cibaado loo ogolaan marka miyaanu abujahal ka aqoon badnaynkaas haddama macnaheedu abu sida markiiba waxay odhanayaan baleek waxay ku hadlayaan abujahal baa ka wanaagsan bay leeyihin abujahal baa muwaxid ahaabay maana odhan anagu waxaas been aan naga samaynina abujahal kaafir mushrik ka buu ahaa oo malcuun oo fi naar ah laakiin waxaynu ka hadlaynaa qadiyadda had yo jeeraale qofka muslimkaahi hadalkiisu waa in uu waxa laga hadlayo aanu ka bixin waxa kaloo dhan xaydaa la dhahda waxaynu ka hadlaynaa labadan laa ilaaha ila lah macnaheeda fahamsan ma nin kale war laa ilaha illa macnaheedu waa ilaahay qura caabuda cid kastoo kaloo la caabudana ka taga mise nin kale maya laa ilah la macnaheedu waxa weeye khaaliq kale ma jiro ilaahay mooyaane mid waxa la abuuri karaa ma jiro ilaahay mooyaane kaamil kale ma jiro ilaahay mooyaane labada marka calىa ضوء الlغaةi والشharci marka wax lagu miiزaamo keebaa laa ilah iلا macnaheeda fahamsan dee kale laa ilaha iلا macnaheedu waa laa macbuda bxaqin ila ba macnaheeda fahamsan oo luqaduna u markhaati furaysaa sharciguna qowlkiisa uu ayidayaa laakiin labadan qof keebaa wanaagsan keebaa dhow keebaa xun waa masale kala taas taynu ka hadlaynay maaha wallah aعlam sal اllah alى nabiyina mحamed